alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmuminiina walmuminaat allahuma aamiin kitaabkii xilyatu aalib alcilmi mowduucii ku saabsanaa adabu aalibi maca shaykhihi baynu ku jiray sheikhu waxau uhi raximah llah wa can sulaymaana bni yasaarin ana rajulan yuqaalu lahu sabiiqun qadima almadiina sulaymaan ibnu yasaar waxaa laga soo wariyey in nin la odhan jiray sabiiq la odhan jiray sabiiq ibnu cislin baa la odhan jiray ree bani tamiim ahaa atamiimi qadima almadiina wuxuu yimi magaalada madiine ayuu yimi fajacala yas'alu can mutashaabihi alqur'aan fajacala wuxuu gudagalay yas'alu eh, inuu dadka weydiinaayo can mutashaabihi alqur'aan qur'aanka mutashaabihiisa aayadaha mutashaabihaadka ayuu weydiinayay fa arsala ilayhi cumaru radia allahu canh markaas cumar baa cid u diray in loogu yeedho waqad acadda lahu caraajiina annakhl wuxuu cid u diray walxaal qad acadda lahu uu diyaariyey lahu ay lidarbih garaaciisa uu garaacaayo u diyaariyey caraajiina caraajiina annakhli laamihii timirta yacnii laamaha markaa yaryar ee timirta ayuu diyaarsaday xawdharhkaa timirta geed timireedka xawdharhkiisa fa qaala wuxuu ku yidhi cumar man anta kumaa tahay fa qaala ana cabdullaahi sabiiq waxaan ahay addoonkii ilaahaya sabiiq riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan inuu isna ku yidhi wa ana cabdullaahi cumar anna addoonkii ilaahay cumar baan ahay fa akhada curjuunan min tilka alcarajiin xawr ka midha xawrarkii geetimireedyada fa darabahu waa ku garaacay xataa damiya ra'suh ilaa uu dhiigoobay oo dhiig yeeshay ra'suhu madaxiisu suma tarakahu xataa bara dabeedna waa ka tego waa daayey ilaa uu bogsaday uma caada dabeedna waa ku noqday yacni garaacu garaaca ayuu ku laabtay cumar oo mar kalena waa garaacay uma tarakahu xataa bara kadibna waa ka tego waa daayey ilaa uu ka bogsaday fa duciya bihi haddana waa loogu yeedhay liyacuuda si ugu noqdo garaacu garaacay garaacani waa tacsiir oo cuquubaadku waxay noqdaan ama cuquubo xad ah ama cuquubo tacsiir ah cuquubaadka marka waxaweyn cidi ay dembi ay gashay lagu ciqaabayo tacsiirna waa noqotaa xadna waa noqotaa marka xadku waa muqadar lama siyaadin karo lagama badin karo lagamana yarayn karo laakiin tacsiirtu ijtihaad bay ku xidhan tahay yacnii inta markaa laga dhigaayo miyaa la badinaya miyaa la yaraynaya haakada iyo xadkee baa ugu badan fa qaala wuxuu yidhi sabiiq baa odhanaya waa sabiiq ibnu cislin in kunta turiidu qatlii faqtulnii qatlan jamiilan haddaad doonayso dilkayga inaad idisho disho faqtulnii idil qatlan jamiilan dil wanaagsan idil si wanaagsan idil haddaad idilayso haddii kalena idaa faadina lahu ilaa ardih wuxuu u fasaxay dhulkiisii intii ka ahaatay inuu qabto meeshu ka yimi inuu ku laabto ayuu u fasaxay wa kataba ilaa abi muusa alashcariyi bilyaman waxaanu u qoray abi muusa alashcari intii ka ahaatay oo xaalu yeman ku sugan yahay laa yujaalisu axadun min almuslimiin yaanu la fadhiisanin cid muslimiinta ka midi ninkaa yaynan la fadhiisan cid muslimiinta ka mid yaynan la fadhiisan rawaahu daarimiyu asarka waxaa soo wariyey daarimi ayaa ku soo wariyey sunankiis dabacaadka la daabacay kitaabka daarimi qaar waxaa lagu daabacay musnad daarimi cunwaankaas qaarna waxaa lagu daabacay sunan daarimi ayaa lagu daabacay laakiin sida sawaabkee saxani waxay tahay waa in sunan la yidhaahdo waayo namadkii musnadka uma ekaa ee namadkii waxa weeye sunanka ayuu u egyahay waa kitaab mubawaba oo baabab leh oo baababka lagu keenaayo baababkaasna ay markaa kala duwan yihiin markaa sawaabku waa in sunan la yidhahdo wa qiila kaana muttahaman bira'yi alkhawaarij waxaana la yidhi ninkaasi wuxuu ahaa mid lagu tuhmaysto ra'yigii khawaarijta iyo ictiqaadkoodii asarkan sanadkiisa waxaa ku jira maqaal oo waxaa la yidhahdaa sulaymaan ibnu yasaar cumar waxba kama maqalla marka halkaa inqitaac baa ka soo geliyay marka waxa weeye sanadkiisa waxba ku sugan laakiin wuxuu leeyahay dariiq kale oo shaahid kale u noqonaaya ayuu markaa leeyahay wa binaan calaa haada majmuuca turuqa marka la isu geeyo waxaa ka imanaysa markaa in eh, laysku quweeyo xagga sare laftiisa waxa weeye waa ka leeyahay yacni markaa dacfi yar laakiin dacfigaas qudhiis wuxuu leeyahay markaa dariiq kaleo laga soo warinaayo ka madran dacfiga xagga sare kan hoose markaa sulaymaan bnu yasaar aanu cumar marka waxba ka maqan la dariiqa kalea shaahid u noqonaya bari kale oo markaa ka baxsan oo kaas aan ahayn calaa kulli xaal majmuucu waxay noqonaysaa in isquweynayo qisada waxaa laga qaadanayaa cumar bnu khataab radia allahu canhu ardaah inuu ahlbidaca ku adkaa ayaa laga qaadanaya mutashaabihaadka qur'aanka marka la sheegaayana laba nooc baa mutashaabihaad lagu itlaaqaa waa mutashaabihaadkii xagga macnaha waxaa jirta mutashaabihaad lafdiya oo kollay culammadu ay u istilaaxeen mutashaabihaad iyo nusuusta ugu soo aroori oo aayaadka isu agaag ee isku qaldami kara ama laga yaabo xaraf inay ku kala duwan yihiin ama kelmad ama wax la mida ama kala horaysiin iyo kala dambaysiin waa mutashaabihaad lafdiya la yidhahdaa yacani waxaa weeye aayad baa suurad bay ku soo aroortay suurad kalena si kale ay ugu soo aroortay hadday doonto xaraf bay isdheer hadday doonto waaba isku mid labada marka aayadood laakiin laba suuradood bay ku kala jiraan qofkii qaariga ahaa ee xaafidka ahaa waxaa isaga ekaanaya labadiiba markaa iskaga dheehgelaya markaasa waxaa laga yaabaa isagoo suuradda akhrinaya suuradda kale inuu ku qaldo ama waxa laga yaaba xaraf inay ku kala duwantahy meel fa lagu isticmaalay meelna waaw lagu isticmaalay ama waxaa laga yaaba marka waxa weye xaraf isdheer tahay inay xaraf isdheer yihiin baa laga yaabaa ama waxaa laga yaabaa horraysiin iyo dambaysiin inay ku kala duwan tahay noocaas calaa kulli xaal waxay u istilaaxeen culammadu mutashaabihaad lafdiyi kutubaana laga qoray laakiin nusuusta marka mutashaabihaad la sheegayo ama aahaarta saxaabada ka soo aroortay nooca mutashaabihaad kuma idlaaqi jirin xagga macnaha waxa ku saabsan baa mutashaabihaadku ku saabsanaa waladii anzla calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi wakhru mutashaabihaat mutashaabihaadka aayadda lagu sheegay ayaa laga tilmaamaya inuu tatabuc jiro waxaa u misaalinayaa ibnu cuthaymiin raximah aayadaha ruuxu uu moodi karo inay iskhilaafayaan laakiin weji maqbuula lagu jamcinaa noocaasoo kale ayuu markaa soo aroorin jiray buuhi waayahay aayadaha qaarkood waxay sheegayaan inaan waxba la weydiinayn aakhiro walaa yus'alu can dunuubihim almujrimuun aayadaha qaarkoodna waxay sheegayaan in la weydiinaayo waqifuuhum inahum mas'uuluun falanas'alanna aladiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliin marka marna su-aashii waa la sugaya waa la isbaatinayaa marna su-aashii waa la nafinayaa marka dadka in lagu soo arooriyo oo kale oo dabeed marka waxa weeye yacni marka lagu ishkaal geliyo ta noocaasoo kale waa soo gelis culamadana waxay isma caaridayaan marka la yidhi waxa weeye waxba la weydiin maayo waxaa looga jeedaa su'aalu istifhaam waisticlaam su'aal aqoon iyo ogaal laga kororhsanaayaan la su'aalayn oo ilaahay wax walba waa og yahay wax ka qarsoonna ma jiraan marka la waa la weydiinayaana waa su'aalu tawbiiqin wa taqriicin wa tabkiit waa su'aal lagu canaananayo oo damiirkooda lagu dhibaayo marka almuhbatu hayru lmanfiy nooca su-aashee la sugaya waa ka duwan tahay nooca su-aashee la diidaayo la nafinayo saa waa lagu jamciyey siga labaad waa lagu jamciyey in la yidhaahdo qiyaamadu waa mawaaqif badan fii bacdi almawaaqif yus'aluun wa fii bacdi almawaaqif laa yus'aluun mawaaqifta qaarkood waxbaa la weydiinayaa mawaaqifta qaarna waxba la weydiin maayo aayadaha kale laftooda waxaa soo aroortay iyagoo laynoo sheegaayo inaanay markaa ilaahay waxba ka qarinayn walaa yaktumuuna allaha xadiida ilaahay wax wara kama qarinayaan haddana waxaa laynoo sheegay uma lam takun fitnatuhum ila an qaaluu wallahi rabbina ma kuna mushrikiin mawdicana waxaa laynoo sheegay inay qarinayaan ay odhanayaan intay dhaartaanba mushrikiin maanu ahayn dembigoodii ugu weynaa waa dafirayaanba waa qarinayaan taana waxaa lagu kala xambaarayaa in looga jeedo xilliyo kala duwan oo marka hore waxay isku dayeen inay dafiraan oo waxay siiyaan dafiraaddu inay wax idin tartaa laga yaabaa iyo dhaarta beenta ah inay idin hirgashaa laga yaabaa laydinka aqbalo bal hadda ku daya markaasay dhaaranayaan oo dafirayaan daad xubnahoodii baa markaa ku markhaati kacaya alyawma nakhtimu calaa afwaahihim wa tukallimuna aydiihim watashhadu tashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun markaasay waxays yidhahdaan dee waxaa aqalisaa ma ma jirto jidhkiinna baa idinku markhaati kacay markaasay marka dambe iska qirinayaan wahaakada marka qur'aanka in laysku garaaco ma aha laa tadribu kitaab allahi bacdahu bibacd sida xadiis ku soo aroortay kitaabka ilaahay qaarkiiba qaarka kale ha ku garaacina aayaadka haddii la soo arooriyo oo la sheegaayo oo dadkii loo caddaynaayo xaajadu keensatay oo loo caddaynayo wejiga maqbuulkee la kulminaayo aan lagu ishkaal gelinayn ama dad aan garanayn ishkaalka aan lagaga tegayn dhibi kuma sugna waxaanay ka mid tahay dee cilmiga sharciga la baranaya ka mid tahay kutubay ka qoreen oo kutubta tafaasiirta aayaadka daahirkeedu yahay tacaarudka sida loo kulminaayo waa ka hadlaan kutubu tafaasiirna waa ku badan tahay kutubo gaaroo loo gaar yeelina waa jiraan sida kitaabka qayimka ah ee uu leeyahay maxamed lamiin ashinqiidiyu oo laha dafcu iham alidiraabi can aayaati alkitaab waa kitaab muhim ah oo mufiid ah kale bacdu alaayaata uu ka tegey waa jiraan oo waxa weeye kutubta tafaasiirtu ay qorayaan ansabna ay ahayd in lagu sii daro laakiin qadarka uu qoray waa mucdamkii weeyaane waa aad iyo aad bay markaa muhim u tahay daalibu cilmiguna inuu ka faa'iidaysto oo taalacdo way u fiican tahay aad bay u anfacaysa laakiin cid aan garanaynin aayaadka iyo wejiga loo kulminaayo iyadoo aan loo caddaynayn wejiga loo kulminaayo oo la doonaayo in lagu ishkaal geliyo in lagu soo arooriyo ishkaalkii lagaga tago la yidhaha qur-aanka halkan aayaddan sidan bay sheegaysaa aayaddan kalena sidan bay sheegaysaa ya siday tahay miyuu qur-aanku iskhilaafsan yahay dad aan garanayn haddii loo sheego lagaga tago ishkaalkii deeta noocaasa waxay keensanaysaa fasaad rubamaa dadka qaarkood inay shaki iyo wax la mida u sababta ayaa dhici karta walciyaadu billah saas aawadeed ma aha marka mutashaabihaadkan qur'aanka inaan marka waxaa laba soo qaadi karin ama cid aan la weydiin karin laakiin weji markaa keensan karta yacni markaa eh, ishkaal dadkii ku keensan karta oo ciddaan garanayn lagu markaa xujaynaayo oo lagaga tega ayaan loo caddaynayn tan noocaasa ayaa markaa aan fiicnayn taas ayaan fiicnay mutashaabihaadkana waxaa loo qaybiyaa mutashaabihaat mutlaqa iyo mutashaabihaat nisbiya ama mutashaabihaat xaqiiqiya mutashaabihaat mutashaabih nisbi ah iyo mid xaqiiqi ah ka khalqigoo dhan marka mutashaabiha ka ah oo cid ka midoo garanaysa ayna jirin wuxuu noqonayaa mutashaabih mutlaq ama mutashaabih xaqiiqi bicibaara ukhra wamaa bihi istaasara cilmu lkhaaliqi fadaa tashaabuhin calayhi aliqi waa ka odhanaya saaxibulmaraaqi kii ilaahay cilmigiisa kula gaar noqday oo cid khalqiga ka mida aanu taalacsiin oo cid ka garanaysa ayna jirin wamaa bihi ista'sara cilmu lkhaaliqi fadaa tashaabuhin calayhi atliqii waxaad ku magacowdaa mid mutashaabihu saaxiiba macna mutashaabiha kaasi waa maxay waa mutashaabih xaqiiqi ama mutlaq mutashaabih muqayada ama nisbi ah waa ka dadka qaarkood mutashaabih ka ah nisbadooda oo qaar kale mutashaabih aan ahayn oo nisbada dadka ayuu ku kala duwan yahay hatuu imaam axmed ibnu xambal uu yidhi almutashaabihu maa yaxtamilu kada wa yaxtamilu kada ama maa yakunu fii mawdicin kada wa fii mawdicin kada mutashaabih waxaa la yidhaahdaa kii nisbigaabuu ujeedaaye oo wixii sidanna aqbalaya sidanna aqbalaya maa yaxtamilu kada wa yaxtamilu kada hadduu ixtimaalaadkaa kala duwan aqbalaayo wuxuu noqonayaa mutashaabih wuxuu ujeedaa kii muqayadka ahaa ama nisbiga xadiiskana waa ku soo aroortay ina alxalaala bayin wain alxaraama bayin wa baynahuma umuuru mushtabihaatu laa yaclamuhunna kaiiru min annaas xalaashii waa caddahay xaaraantiina waa caddahay xalaashii iyo xaaraantana waxa u dhexeeya mutashaabihaat aynay garanayn dad fara badane aynay garanayn laa yaclamuhunna kaiiru min annaas kaiirun maadaama lagu qayday waxaa laga fahmayaa hayru lkaiir in ayagu garanayaan oo lama odhan dadkao dhami garan maayaan laa yaclamuhunna annaasu lama odhan ee laa yaclamuhunna kaiiru min annaas baa xadiisku sheegaya marka khayrulkasiir inay garanayaan oo ama xalaasha cad ay ugu jirto ama xaaraanta cad ay ugu jirto ayaa markaa laga qaadanaya marka wuxuu noqonayaa nisbada dadkaasay mutashaabih u tahay kuwa ayna mutashaabiha u ahayn kuwa garanaya mutashaabihu ma aha oo waxay noqonaysaa xalaasha caddayd ama xaaraanta caddayd inay ugu jirto wahaa wuxuu ku sheegayaa mas'ale cajiiba ah wuxuu yidhi waxaan xasuustaa buu yidhi sheikha la odhan jiray maxamedun alkhalwati waa sheekh culammada xanaabilada ka mida wuxuu xaashiye ku leeyahay muntaha muntaha aliiraadaat matnu muntaha kitaabka fiqiga xanaabilada ayuu marka wuxuu ku leeyahay xaashiyo wuxuu fara badiyey buu yihi ixtimaalaad ku badiyey wa adkuru ana muxamadan alkhalwatiya raximahu allahu kana lahu xaashiyat cala matni muntaha wa kaana kulama ataa bibaxsin qaala yaxtamilu kada wa kada faluqiba cinda bacdi talabati alcilmi bishakaak liannahu laa yastaqiru cala ra'yi ajiib yacnii wuxuu markaa samayn jiray inuu markaa ixtimaalaadka badiyo aw yidhaahdo markastuu baxsi u yimaado masale uu baxsinaayo in yidhahdo wuxuu aqbali karaa sidan iyo wuxuu aqbali karaa sidan ama matniga hadalka uu sharxaayo in la bay aqbali kartaa sidan bay aqbali kartaa xataa ixtimaalaadka dee baciidkaa uu sa arooriyey talabada agtooda waxaa laqab looga dhigay bishakaak waa kii shakiga badnaa ixtimaalaadka badan in la soo arooriya ma fiicna hadday ixtimaalaadku baciid yihiin ixtimaalku muctabar yahay markuu qariib yahay laakiin hadduu noqdo ixtimaal baciid ah dee cibro ma leh saas aawadeed dadka in lagu shaki geliyo ma aho ixtimaalaadka baciidka la soo arooriyo ya masalan dadka qaar baa caado waxay u leeyihiin marka nas ama xadiis markaa la keeno inay yidhaahdaan intaasoo ixtimaal baa ku soo aroori karta oo si waxa weeye marka xadiiskii aan eh, ra'yi mucayana loogu daliishan karin ama ra'yi khilaafsan ra'yigu arkaayo si aan loogu daliishan karin u ixtimaalat baciida ah xataa soo aroorinaya waxay aqbali kartaa sidan waxay ixtimaali kartaa sidan waxay ixtimaali kartaa sidan kee baa lagu xambaaraya ta noocaasi marka waxa ariiqo fiican maa midaa beri waxaa loo daliishaday alraxmaanu cala carshi istawa istiwaagu inuu markaa yahay culuwiga oo allah carshiga inuu ka koreeyo aayaddu sheegayso markaasuu ereyga istawa waxay aqbashaa afar iyo toban macnee arbacata cashara macnan kee baa loo jeedaa kanay aqbashaa kanay aqbashaa kanay aqbashaa kanay aqbashaa bal kee baa loo jeedaa waa ariiqada tashkiika ruuxu marka waxaa ra'yiga eh, uu arkaayo ama ariiqada markaa uu wax u qabo nusuusta iyo adilada ka hor imanaysa inuu ku daafaco dawaahirteeda ixtimaalaad baciid ah sax noqon mayso waa ariiqa hayru saxiixa waa ariiqa aan sax ahayn ixtimaalku hadduu qariib yahay ama musaawi yahay alixtimaalaat mutasaawiya mid mucayana markaa looma daliishan karo naska hadday labada ixtimaalsiman yihiin markay leeyihin culammadu ida tadaraqa alixtimaalu ila adaliil saqada bihi alistidlaal haddii ixtimaalku galo daliilka soo ku soo arooro soo galo daliishadka la daliishanayaa waa dhacayaa waxay u jeedaan ixtimaalaadkii isku dhowaa ama ixtimaalaadkii mutasaawiya ahaa alixtimaalaatu mutasaawiya laakiin nusuusta dawaahirteeda waa la daliishadaa ixtimaalka baciidkana waa la yska tuuraa waayo marka ay noqdaan in labadu aynay sinnayn ee uu mid qariib yahay midna baciid yahay ama mid qawi yahay midna daciif yahay dee marka ixtimaalka baciidkaa ah iyo ka qariibkaahi ma sinna ama ixtimaalka qawiga ah ee daahirka uu ku yahay iyo ixtimaalka daciifka ah ee ku soo aroorayaa ma sinna labadiisuma beegtoomayaan dawaahirta nusuusta nusuusta dawaahirteeda waa la deliishadaa manhajka salafkuna saasuu ahaa sidaas ayuu ahaa marka leeyahay shaygu waa daahir nasku masalada daahir buu ku yahay waxaa laga tilmaamaya ixtimaalka qawiga raajixa saasa ka muqaabilka u ahy wuxuu noqonayaa marjuux mid laga raajaxsan yahay waxaa noqonayaa daciif lagumana xambaari karo ila bidaliil in daliil loo helo mooyaane si kale laguma xambaari karo ixtimaalka daciifka marka lagu xambaarayo waxa la muawal ma awalkaasi wuxuu u baahan yahay qariino caddaynaysa in isaga loo jeedin oo ka daafacaysaa in macnaha kale loo jeedo saas aawadeed saxaabadu in marka ixtimaalaad lagu soo arooriyo adilada waa diidi jireen masalan asxaabta qaarkood waxay sheegeen xadiis nebi calayhi salaatu wasalaam markaasaa mid waxa uu ku yidhi lacalla markaasu ijcal lacalla cinda daka alkawkabi lacallo mid xiddiggaa meeshiisa ku suganoo kale ka yeel bimacnaa naska ka fogee inaad ku ictiraaddo ama ku soo arooriso qiso labaad waxaa ku soo aroortay in saxaabi xadiis sheegay dabeed markaa shakhsi uu ku yidhi ara'ayta low kaana markaasuu ijcal ara'ayta fi lyaman bal waxaad ka warrantaa bu ihi hadday ahaan lahayd markaasuu yidhi intaanu hadalkaba dhammaystirin ijcal ara'ayta fi lyaman yacni xadiiska ka fogee waxa aad soo aroorinaysa ixtimaalka daahirka xadiiska qaado yaman mid ku sugan ka yeel ara'ayta ya ixtimaalaad inaad ku soo arooriso yacni markaa nusuusta ka fogee naska sidiisa u raac ninkan markaa sabiiq la yidhaahdo cumar waa tacsiire laba tacsiirood ayaanu tacsiira mar wuxuu ku ciqaabay cuquubo garaac oo waa ka xawdharhka geetimireedyada la dhacay xawrka geedtimiraadka laga jaray waa ka ku garaace la dhacay laba goor baanu garaacay madaxaanu ka garaacay waana kala duwan yahay madaxa iyo wejiga tiraada soo soota la yidhi wejiga yaan laga garaacayn waxaa la odhanayaa alwajhu khayru ras sharcan marka waxa madaxa iyo wejigu waa kala duwan wejiga kama garaacin laakiin madaxu ka garaacay taasi waa cuquubadii darbiga ahaydee garaacahay nooc tacsiirah cuquubo labaad wuxuu ku sameeyey hajri in laga haajiro oo laga dheeraado oo wuxuu yihi markaa yaa cid la fadhiisata ayayna jirin cid la fadhiisata ayayna jirin ninkii wuxuu ahaan jiray jamac meel fadhiya ayuu marka u yimaadaa la fadhiisu is yidhaahdaa ya markaasay kala kacaan oo yidhahdaan casmatu amiiri lmu'miniin yani waa amarkii amarkii amiirulmu'miniin oo cumar markaasay kala kacaan oo ka tagaan cidhiiri buu dareemaa sidaa waxaa lagu waday muddo sannad ah sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay sana sanad baa ka soo wareegtay hajriga noocaa sidaa looga haajiray ee laga dheeranayo waa halkay fuqahadu ka qaataan markuu ruuxu bidca ka toobad keenaayo salaaxiisa waxaa la eegayaa muddatu sana fuqahadu taasay ka qaateen qisada cumar bal in wax tanaaqudi ka soo baxo iyo in salaaxiisu muuqdo markii waxa weeye muddadaa sanad ka soo wareegay ayaa cumar loo sheegay oo la yidhi ninkii waxa weeye waa isbedelay oo sidii ma aha oo wanaag baa ka muuqda markaasuu dadkii u fasaxay inay la fadhiistaan waa yahay wanawowiyu raximah allahu qaala fii kitaab iladkaar alimaamu nawowi allah u naxariistay wuxuu ku yidhi kitaabkiisa aladkaar la yidhaahdo baabu tabaru'i min ahli albidaci waalmacaasi beri noqoshada laga beri noqonaayo baabkeedii sheegista la sheegaayo weeye min ahli lbidaci waalmacaasi cidda bidcooyinka iyo macaasida u ehelka ah laga beri noqonaayo laga fogaanayo laga dheeraanayo lagana beri noqonayo wa dakara xadiisa abi muusa waxaanuu sheegay xadiiska abi muusa alashcari radia allaahu canh abu muuse magaciisa maxa loodhan jiray magacabihi cabdullaahi bnu qays baa laodhan jiray baarak allah fiikum ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama bari'a min alsaaliqati walxaariqati washaaqa ee nabigu calayhi salaatu wasalaam ka beri noqday min asaaliqati ta qaylisa marka musiibadu ku dhacdo qaylisa baroorata waalxaaliqati iyo ta timaha xiirta marka musiibadu ku dhacdo iyo washaaqati ta marka maryaheeda jeexjeexda marka musiibadu ku dhacdo nabigu calayhi salaatu wasalaam waa ka beri noqday alsaaliqa iyo alsaaliqa waa bimacnan salaquukum bialsinatin xidaad waxay culammadu yidhaahdaan saad iyo qaaf hadday ku kulmaan kelmad sinna ku bannaan oo assaaliqa iyo assaaliqa waa bimacnan waa isku macna saad kasta oo qaaf la kulanta kelmad gudaheedna kula kulantaa mawdica saadka fii lugati alcarab sidiinna carabtu waa ugu hadasho muttafaqun calayhi xadiiska waa la ysku waafaqsan muttafaqun caleyhi maxaa loo isticmaalaa yani dhammaan culamada isku waafaqay miyaa loo jeedaan baaraka alla fiikum ahlucilmiga badankoodu waxay u isticmaalaan muttafaqun caleyh hadii la yidhaha bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay laakiin majd ibnu taymiya abulbarakaat saaxibu muntaqa alakhbaar isagu hadduu yidhaha muttafaqun calayhi wuxuu u isticmaalaa waxaa isku waafaqay saddex sheikh waa bukhaari iyo muslim iyo axmed saddexdaasi markay soo wada wariyaan ayuu almajd ibnu taymiya yidhaahdaa muttafaqun calayh haddaan marka axmedna ku waafiqin muttafaqun caleyhi uma isticmaalo laakiin jamaahiirta culamadu waxay u isticmaalaan bukhaariiyo muslim keliya hadday isku waafaqaan muttafaqun calayhi in la yidhahdo oo axmed inuu ku waafaqo aynay sharti ahayn wa can ibni cumara cabdullahi bni cumarna waxaa muslim ka soo wariyey baraa'atahu min alqadariya bari noqoshadiisa uu ka beri noqonaayo min alqadariyati qolada qadariyada uu ka beri noqonayo rawaahu muslim muslim baa saxiixa kusoo wariyey wuxuu ku soo arooray xadiiskii dheeraa ee xadiisu jibriil ama xadiisu cumar bni alkhadaab xadiisu kada marka la yidhaahdo xadiiska cid loo tiiriyo ashaksi loo tiiriyo cid baa loo tiiriyey culammadu waxay u isticmaalaan laba ariiqo mar waxay u isticmaalaan oo sida badan ah xadiiska cidda soo warisay inay u tiiriyaan sidaynu nidhi oo kale eh, xadiisu cumara ibni alkhataab waaya raawiga soo warinaya xadiiska waa cumar marka raawiga soo wariyaa loo tiiriyaa raawiga soo wariyey ayaa loo tiiriya waa isticmaalka qaalibka si labaad waa loo isticmaalaa sida labaad waxay tahay xadiisku cidduu shanigiisa ku saabsan yahay in loo tiiriyo oo qisada uu ka warramaayo iyo arrinka uu ku saabsan yahay in loo tiiriyo siday fuqahadu yidhaahdaan xadiisu lmusii'i salaatihi ama xadiisu lmusii'i salaatahu labadaba ku bannaanay yacnii kii salaadiisa xumeeyey xadiiskiisii isagu raawiga xadiiska soo wariyey ma aha laakiin markay fuqahadu saalayen waxay u jeedaan shanigiisu ku saabsan yahay maadaama uu shanigiisa ku saabsan yahay isagaa loo tirinaya bihada alictibaar baa loogu jeeda waxaa la mid a xadiisu jibriil jibriil xadiiska raawiga soo wariyey ma aha laakiin shaanigiisi iyo su'aalihiisii buu ku saabsan yahay saas aawadeed baa loo yidhahdaa xadiisu jibriil cabdullaahi ibni cumar markii nimanka qadarka diidaya ay soo baxeen oo odhanayay laa qadara waalamru unuf ciraaq ay ka soo baxeen ayaa laba taabiciintii ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen low laqiina axada min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wasalam fasa'alnaahu can haulaai alqowm bal cid maynu la kulanno amaan jeclaan lahayna inaynu cid la kulanno si aynu weydiinno nimankaa qadariyada shanigooda aynuga waraysanno saxaabadii cid ka mida inaynu la kulannaa jeclaan lahayna ama haddaynu la kulmi lahayn waa weydiin lahayn oo nimankaasaynu ka waraysan lahayn ximyar ibni yaxya bnu yacmur iyo waxa weeye saaxiibkiis baa isa soo raacay iyagoo xaj ama cumro u soo baxay cabdullahi bni cumar bay la kulmeen cabdullaahi bni cumar bay la kulmeen markay la kulmeen ayuu wuxuu yidhi yaxya eh, bnu yacmur labada dhinac baanu ka kala gallay buui markaasaanu ku idhi abaa cabdiraxmaan xaggayaga waxa ka soo baxay dad markaa waxa weeye qadarkii diidaaya dad cilmiga doonaaya cilmi dalbaaya yataqafaruuna cilmi ay yatlubuunahu cilmiga dad dalbayaa ah, ka soo baxay xaggayga odhanayana laa qadara walamru unuf markaasaa cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ku yidhi wuxuu ku dhaaranayaa cabdullaahi ibnu cumar hadduu midkood baxsan lahaa buurta uxud in laegoo dahaba ilaahay kama aqbalayo ilaa qadarka uu rumeeyo ilaahay ka aqbali maayo waxaanad u sheegtaan inaan beri ka ahay anigu yaguna beri iga yihiin markaasuu xadiiska cumar ayuu deedna soo wariyey xadiisu jibriil macruuf saasay qisadahay mawdicu shaahid buu ku gaabsaday oo waxa weeye qadariyadii waa ka beri noqday cabdullahi bni cumar walamru fii hajri lmubtadici yanbanii cala muraacaati almasaalixi wa taksiiriha wa dafci almafaasidi wa taqliiliha amarka la amraayo fii mubtadica in laga haajiro la amrayo oo laga dheeraado yanbani waxay ku dhismaysaa calaa muraacaati almasaalix masaalixda in la ilaaliyo la raaco wa taksiiriha iyo in la farabadyo ayay ku dhismaysa wa dafci almafaasidi wa taqliiliha iyo mafaasidda in la daafaco lana yareeyo ayay ku dhismaysaa wa calaa haada tatanazal almashruuciyatu min cadamiha saasayna ku degaysaa almashruuciyatu mashruucnimada la sharciyeynayaa hajrigaas ou noqonayo markaa mid eh, eh, wanaagsan oo ruuxa laga dalbayo ama mid bannaan min cadamiha yacni ka madhnaanshaha ay mashruuciyada ka madhan tahay eh, mashruucnimada ay ka madhan tahay hajriga mubtadica laga haajirayaana yacani labaduba taasay ku dhismayaan buu ujeeda kama xararahu shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah allahu fii mawaadic siduu markaa taxriiriyey oo si muxararoo hufan uu u sheegay ibnu taymiya mawaadic kutubtiisa ka mida uu ku tilmaamay in masaalixda la eegaayo iyo mafaasidda la eegaayo waalmubtadicatu inamaa yakfuruuna wayadharuuna idaa qala alcilmu wafasha aljahl mubtadicaduna waxay badanayaan wayadharuuna ay muuqanayaan oo koraynayaan ama haalib noqonayaan idaa qalla alcilmu marka cilmigu yaraado wa fasha ljahlu aqoon daradiiyo jahliguna fara bataan sheikhu wuxuu tilmaamaya raximah ullah inuu imaamu nawowi baab u guntay in laga beri noqdo ahlulbidaca iyo macaasida cidda u ehelkaa in laga beri noqdo nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka beri noqday dumarka barooranaya ee marka waxa weeye macaasida iyo dembigaas fisqiga alla imanaya yacnii qaylada ay qaylinayaan waxaa loo jeedaa waxay ku qaylinayaan barooray barooranayaan waana cinda almusiiba timaha marka ay xiiranayaanna waxaa loo jeedaa waxay u xiiranayaan tasakhud qadarka ay u cadhoonayaan oo bimacnaa musiibada daraaddeed bay u xiiranayaan oo xiirista timaha la xiirayaa dee cinda almusiiba in la xiirtaa waa arrin markaa aan ficnayn oo musiibada daraaddeed loo xiirtaa alcallaamat ibnu lqayim xiirashada timaha la xiirtaa mar waa nusukun wa cibaada haddamaarata marna waxa weeye waa shirki marna waxa weeye waa fisqi ama waxa weeye waa macsiyo weeye oo haddii markaa xajkii ama cumradii loo xiiranayo yacni mawdica ay markaa lahayd ee xajka ama cumrada la xiiranayo marka wuxuu noqonayaa waa nusukun wa anusuk iyo cibaado ilaahay lagu caabudayo marna wuxuu noqonayaa shirki buu noqonayaayo hadday tahay xalqi timaha loo xiranaayo ligayr illaah sida tacdiim marka waxaa weeye liziyaarati alqubuur iyo wax la mida ah, dadka qaarkood ay u xiranayaan tashabuh marka ay shabahayaan ya ama tacdiim sheekh marka waxaa lagu weynaynaayo loo xiranaayo loogu khuduucaayo ta noocaasina waxay noqonaysaa nooc shirki ah ayay noqonaysa waayahay marka masaa'ibta xirashada timaha la xiranayaana waxay noqonaysaa yani waxa weye macsiyay noqonaysa oo musiibada daraaddeed loo xiranayo liajli musiiba marka beri'a min alsaaliqati waalxaaliqati washaaqa washaaqa waxa weeye waa kuwii jexjeexayey yacni markaa qoorta markaa diricooda ama toobkooda qoortiisa halkan ay ka go'an yahay ayay ka jeexayaan yacni maryahooday jexjeexayaan liajli musiiba waxaa nebigu uga beri noqday calayhi salaatu wasalaam saddexdaas inay qadarkii ku raali noqon waayeen daraaddeed lafdiga ku soo aroortayna waxa weeye markaa lafdi dhadig la tilmaamayo ayaa la sheegay laakiin haddii rag la yimaadaan lafteedu waa la mid waxaa si loo gaar yeelay yacni haaliban cidda cayn ka samaysaa dumar bay u badan yihin ragga waa naadir laakiin hadday sameeyaan ragna xukunkoodu wuxuu noqonayaa xukunka dumarkaasoo kale u noqonaya macnaa laga tilmaamaya saas weeye sida sheekha shaarixubaa caddayna qolada qadariyada la yidhahda waa kuwa qadarka nafinaya oo odhanaya qadar ma jiro xadiis baana ku soo arooray sheegaya alqadariyatu majuusu hadi lumma in mariduu fala tacuuduuhum wa in maatuu fala tashhaduuhum qadariyadu waa ummaddan majuuskeedii majuusoo kale ummaddan uga dhigan yihin hadday bukoodaana soo booqanina hadday dhintaanna janaasadooda ha xaadiriinoo ha tegina waa nooc xajiriya oo xadiisku markaa sheegaayo abu daawuud wa khayruhu waa soo wariyey marka xadiidkaana culamada qaarkood waa taxsiineen ariiq kalena waa leeyihin bacdu ahlicilmi qadariya waa camimeene waxay yidhaahdeen qadariyadu waxay u qaybsantaa laba qaybood waa qadariyatu nufaah iyo qadariya muhbita qadariye qadarka nafyinaysa oo diidaysa oo lelaa qadar iyo qadariye qadarka sugaysa oo isbaatka qadarka sugayeen ku talax tegey ilaa addoonka ay ka siibeen afcaal xaqiiqiya inuu leeyahay iyo iraado iyo ikhtiyaar inuu leeyahay ee ka siibeen yacni qolada la yidhaahdo aljabriya la yidhaahdo laftoodu nooc qadariya ah weeye laakiin waa qadariyo marka musbita oo qadarka sugaysa oo isbaatka qadarka ku talax tagtay marka bacdu ahlicilmi waxay labada noocba waa soo gelayaan qadariyada aljabriya iyo alqadariya aljabriyana waxaa loo yidhaahdaa ba'doo reeban aljabriya waa nisba marka ilmasdar jabara jabran marka jabriya la yidhahdaa waxay se culammadu yidhaahdeen haddii qadariya lagu cadfo lilisdiwaaj si laysu waafajiyo aawadeed baa iyadan la ysaga xarakayn karaa ya oo la odhan karaa alqadariya iyo aljabariya markay labadu wada socdaan meelo shawaahidoo saasoo kaliyana waa jiraan wuxuu ka daliishaday labadaa markuu soo qaatay ashyaada kalena inuu haleeshiinay waxyaalo kale waa soo arooreen masalanoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid markuu nimankii reer beni jadiima laayey oo aanu u fahmin inay markaa islaameen markay yidhaahdeen saba'na saba'na aslamna aynay odhan ayuu laayey isagoo u qaba inay gaalo yihiin asalkii gaalnimo aynay ka bixin nabigu calayhi salaatu wasalaam isaga kama tabarru'in yacni shaksi ahaan ugama tabarru'in khaalid laakiin ficilkiisuu ka tabarru'ay sababtuna waxay tahay ta'awul baa isagu de arrinkan ku dhacay uu xawilanayo ee mid markaa u badrheedhay cisyaan ma ahayn asalka uu ku ogaa nimankanna waxay ahaayeen gaalnimo dariiq cadoo islaamnimadooda ugu sugnaatayna ma helin saba'naana uma fahmin in islaamnimo ugu sugnaanayso saas aawadeed ayuu laayay nabigu calayhi salaatu wasalaam khaalid laftiisa kama tabaruin ee ficilkiisu ka tabarru'ay allahuma innii abra'u ilayka mima sanaca khaalid ashyaa kale waa soo aroortoo baraada sheegaysa wuxuu sheikhu soo khulaaseeyey arrinka ku saabsan hajrulmubtadica wuxuu ku dhisan yahay oo ku dhismayaa masaalixda iyo mafaasidda in la eegaayo masaalixdii in la ilaalinaayo lana farabadinayo mafaasiddana la daafacaayo lana yaraynayo hajrigana waxaa loo qaybiyaa laba nooc waa hajru cuquuba iyo hajri wiqaa'i hajri waa hajru cuquuba waa hajri ciqaab looga jeedo waa kaa tacsiirta ah kaasi shaki ma laha in loo egaayo masaalixda iyo mafaasidda haddii waxa weeye mafsado ka badani ka dhalanaysana hajri lagulama imanaya mudaaraat baa lala imanaya almudaaraatu anfacu min alhajri xiinaidin mudaaraadkaa ka nafci badan yani marka mudaaraadkii baa loo noqonaya waqtiga hajrigaasi marka waxa uu shaqaynayaa cuquubadahina waxay tahay waa marka ahlu sunnuhu ay yihiin kuwa xoogga badan ee gacanta koreeya leh ee markaa ahlulbidacu ay yihiin kuwa markaa dacafada ah ee dhuundhuumanaya yacni xaalka noocaasa wey xaaladda caynkaasa ah ayay noqonaysaa marka waxa in laga hajiro markaana waxa weeyaan fawaa'id badan baa ku sugan marka hajrigii ruuxani waxaan inuu ka reebtoomo cidhiirhtoomaa laga yaabaa cidhidhi u dareemo marka laga haajiro inuu cidhiidhi dareemaa laga yaaba dabeedna markaa uu ka reebtoomo waxan ta kale dadkana markaa waxaa laga reebayaa oo hajrigaa lagaga reebayaa bidcadaasoo kale in lala yimaado laakiin wakhtiga marka ahlulbidacu ay fara badan yihiin ama mawdic ama beled ay ku fara badan yihiin ahlulbidacu oo iyagu gacanta sare iyo kasrada iyo kasralkaasira ay leeyihiin awoodda badan iyo tirada badan iyo sumcadda badan xaalka caynkaasa marka hajrigaasi munaasib noqon maayo wuxuu noqonayaa in waxa weeye lala yimaado mudaaraat lala yimaado mudaaraat in lala yimaado ayay noqonaysa imaam axmed ibnu xambal baa loo sheego markaasaa lagu yidhi yacni meesha khuraasaan la yidhaahdo ahlu khuraasaan makay hijroonayaan nimankii markaa jahmiyada ku batee wuxuu yidhi ahlu khuraasaan laa yaqwowna calaa dalik imaam axmed baa odhanaya ahlu khuraasaan ma awoodi karaan taas inay hajri la yimaadaan hajriga cuquubada ma awoodi karaan haddii meeshii dee jahmiya u qaalib tahay oo uu ruuxii sunnigaha yidhaahdo waan ka haajirayaa dee isagaa cidhidhi isgelinaye cid cidhidhi gelin maayo ya kaannahu dee markaa waxa weeye isaguun markaa uu isdhibaayo laakiin cid markaa ku cibro qaadanaysa oo cidhidhi ku gelaysa oo ficilkaa kaga hadhaysa oo kaga reebtoomaysaa ma jirto ya yani waxa weye isagii baa cidhiidhi gelaya isagii ayaa cidhiidhi gelaya dadkuna waa kala duwan yahin cidda quwada badan iyo ciddaan quwada badnayn xataa marka laga haajiraayo cidda shaniga ay keensanayso cuquubada ah waxa weeyaan waa cidda markaa yacni awoodda leh marka weeye iminka markii nabigu calayhi salaatu wasalaam madiine waa kii u soo haajiray intaanuu sooba haajirin yacni saxaabada markaa waxa weeye reer madiina dee markii hore afraad baa ka islaamtay markii dambena marba marka dambe waa soo kordhayeen sacd ibnu mucaad markuu islaamay wuxuu ahaa odaygii reer aws aana jeclaayeen caaqilkoodii buu ahaa wuxuu yidhi markaa rag iyo dumar aws haddaad tihiin ruuxaan la hadlayaa ma jiro ruux islaamay mooyaane ruux islaamay mooyaane ruux kalaan la hadlayaa ma jiro habeen iyo maalin bay ku islaamay sacajiib maa ciddii sacad ka hor islaamtay ee caws ka mid ahay may awoodi karin laakiin isagu waxa weeye maadaama uu ka awood badan yahay odaygoodii ay jeclaayeen ee qadarinayeenna uu ahaa waxay noqotay hadalkiisu ta'siir fara badan buu leeyihi marka cidduu diido inuu la hadlo dee cidhidhi bay markaa dareemaysa marka waxay ku kala xidhan tahay markaa dadkay ku kala xidhan tahay ya imanka dadka qaarkood marka la yidhaahdo waxa weeye waxaan loogu tukanaynin yacni hajrigaa daraaddii cuquubada ah aawadii baan loogu tukanayn dee cidda ahlu fadliga ah iyo cidda marka ahlu shaaniga waaweyn baan ku tukanayn caamatu nnaas cid ka midii inay ku tukataa waa mashruuc waay waa cid asalkii islaamnimo u sugan tahayoo dee waxa weeye in lagu tukadaa waa waajib ya in lagu tukadaa waa waajib mar haddii waxa weeye marka aanu gaaloobin oo gaalnimo aanu ku dhicin xuquuqdii wax ka miduu leeyihi xuquuqdiina ma wada laha oo muwaalaad dhammaystiran ma laha kamana wada madhna taa horay horeynuga soo hadallay nooca labaad ee hajriga waxaa la hajri wiqaa'i waa hajri wiqaa'i oo iska dhowr ah oo iska ilaalin ah ya hajriga wiqaa'iga ah waxaa markaa u odhanayaa xasaba alistitaaca ayuu qofku markaa kula imanaya rubamaa markaa inuu salaamo ama salaamta ka qaado laakiin marka waxa weeye farabadsigiisa iyo la fadhiisigiisa iyo la sii joogistiisa wax markaa ka ziyaado ah wax kaloo ziyaadaa inaan la imanayn ya ajriga wiqaa'iga wuxuu iska ilaalinaya sharkiisa taasuu iska ilaalinaya uga fogaanaya laakiin hadduu salaamo salaamta inaanu ka qaadin maaha marka labadu markaa baab saasay markaa kale yihiin mustasnayaadna waa leedaho hajrigaasi marka uu jiro haddana fii bacdi alaxyaan baa maslaxadu hadday raajixo tahay ay dhici kartaa in lala qabto oo waxaa markaa shaykhulislaam ibnu taymiya yidhaahdaa shay kastooo marka waxa weeye dee diinka ka mida ama cilmiga ama jihaadka ka mida oo iqaamadiisu aynay suurtoobi karin mubtadicaas la'aantii ya mubtadicada la'aanteed aanay suurtoobi karin in markaa la oogo waa lala oogayaa buu odhanayaa ya oo looga tegi maayo lama odhanayo ama baaqata mayana baaqanayn marnaba yaynan isu soo dhowaan haddii gaar aan loo fulin karin arrinkaas masalanoo kale shay diinka ka mida ayaan markaa gaar looma furin karo ilaa iyaga la kaalmaysto xaalka caynkaasoo kale ah daruurada ayaa keensanaysa oo daruuratu tubixu lmaxduuraat laakiin qadarka daruurada waa inaan la dhaafin waayo qaacido kale waxay tahay addaruuratu tuqadaru biqadriha addaruuratu tuqadaru biqadriha daruurada qadarkeeda ayaa la qadariyaa kolba intay la eg tahay marka qadra daruura la dhaafi maayo qadra daruura la dhaafi maayo wa fiihim yaquulu shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximahu allahu fa ina hada asinfa yakhuruuna wayadharuuna ida kahurat iljaahiliyatu wa ahluha sheekhan laftiisu wuxuu leeyahay risaalo ku saabsan hajriga oo la yidhahdo hajru lmubtadic ayuu leeyahay bakri abu zayd risaala qayima mufiida wakadalika mashaayikh kale wax ka qorayna waa jiraan sida alhajru almashruuc kitaab la yidhaahdo oo uu leeyahay mashhuur xasan salmaan abu cubayda risaalu ka leeyahay mawduuca ku saabsan mashaayikh kale wax ka qorayna waa jiraan hadal dheer oo ibnu taymiya leeyahay oo mawduuca ku saabsanna waa jiraan wa fiihim yaquulu shaykhu lislaam ibnu taymiyata raximah llahu sinfa noocan yakhuruuna waa fara badanayaan wayadharuuna waa muuqanayaan oo waa haalib noqonaya idaa kaurat aljaahiliya hadday jaahiliyadu farabadato khisaalka jaahiliga hadday farabataan alkhisaal jaahiliya laga tilmaamaya wa ahluha iyo ehelkeedu ay farabataan jaahiliya mutlaqa la heli maayo markii nabiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam dabadeed ilaa dabaysha lasoo diraayo ruux kastoo muumina sababteeda nafta laga qabanayo walam yakun hunaaka min ahli ilcilmi binnubuwati waalmutaabacati aanu ku sugnayna meeshaas min ahli cilmi cidda cilmiga u helkaa binubuwati nebinimada ay u cilmi leeyihiin iyo aasaartii nubuwada iyo walmutaabacati laha iyo raacista marka ay raacayaan cidda u ehelka ah ee nubuwada ay raacayaan iyo markaa cilmigii nebiga laga dhaxlay calayhi salaatu wasalaam haddaanu ku sugnayn man yudhiru anwaaraha mid waxa weeye muujinaya nuurarkii nubuwada muujinaya haddaanu ku sugnayn nuurarka nubuwado almaaxiyata masaxaysoo baabi'inaysa oo meesha ka saaraysa lidulmati adalaal baadida mugdigeedii iyo madowgeedii wayakshifu faydaya maa fii khilaafiha waxaa khilaafkeeda ku sugan nubuwada markaa la khilaafaayo iyo aasaarteeda min alifki oo been abuur ah waashirki iyo shirki ah waalmuxaali iyo waxaan suuragal ahayn oo mustaxiil ah intaha faida shtada saaciduka fi lcilmi faqmac ilmubtadica wa bidcatahu bilisaani alxujati walbayaan faida shtada markuu adkaado saaciduka dhudhunkaagu markuu adkaado dhudhunka gacantaadu fi lcilmi aqoonta aad cilmiga u leedahay uu dhudhunkaagu ku adkaado dhudhunkaagu ku adkaado fi lcilmi cilmiga iyo garashadiisa uu ku adkaado bimacnaa aqoon fiican shareecadii aad u leedahay yacni dullee mubtadica mubtadica dullee waa bimacnaa garaaco dullee wa bidcatahu bidcadiisana dullee waxaad ku dullaysaa aad ku garaacdaa bilisaani alxujati waalbayaan yacni xujada iyo daliilka iyo caddaynta sharciga la caddaynaayo carabkiisa iyo bayaankiisa markaa ku dullee carabkiisa waxaa loo jeedaa waa hadal marka la sheegaayo lisaan baa laga cabiray waxaana loo jeedaa aaladdii markii la sheegay yacni eh, hadalkii la hadlayaa loo jeeda oo lisaankii de wuxuu uga dhigan yahay waa waa waxa weeyaan waa sababtii aaladda ahayd yacni waxa weeye yacni waxa weeye waa aaladdii marka hadalka sabab bayna ka dhigan tahay waa asababu alaali yacni saas wey marka hadal aad xuja yacni aad ku hadlayso hadal aad ku hadlayso adiladii iyo caddayntii sharciga aada caddaynaysay bidcadii waa inaad markaa ku dulaysaa ku garaacdaa wasalaamu ay wasalaamu calaykum sheekhu waxauu tilmaamaya raximah ullah hadal ibnu taymiya leeyahay uu tilmaamaayo wakhtiga marka ay khisaalka jaahiliyadu aada u faafaan oo fisqiga iyo xumaanta iyo macaasida iyo yacni marka mukhaalafaadka iyo bidicu ay farabataan markaasaa waxa weeye ay haalib noqonayaan oo fara badanayaan cilmigii cid caddaynaysaana oo aqoon u lihi shareecadiina aynay markaa mawdica mawdicayna ku sugnayn oo cilmigii muujinaysa haddii waxa weeye cilmigii cidi caddaynayso yacni bidaci madaxa qaadi maayaan waayo waxyaalihii dalaalaadka iyo baadidaa laga hadlayaa saas aawadeed yacni waxa weeye dee xaqii waa intishaaraya bal naqdifu bilxaqi cala albaili fayadmaguh faidaa huwa zaahiqa qul jaaa alxaqu wazahaqa albail ina albaila kaana zahuuqa marka haddii waxa weeye cilmigii la caddaynaayo nubuwada iyo sida uu keensanayay la caddaynaayo waxa la wixii khilaafsanaa waa dumayaan baatilku waa dumayaan mubtadiciina ma awoodi karo inuu markaa la doodo cid waxa weeye sunnadii iyo tawxiidkii si fiican u garanaysa lama doodi karo waayo dee adilada uma beegtoomi karo haddii waxa weeye cid aqoon u lihi ay la kulanto waxa weeye dalaalkiis iyo baadidiisa caddaanays dalaalkiis iyo baadidiisa caddaanays marka khulaasadu waxay tahay haddii aad awoodi karto marka inaad ah, ahlulbidaci aad la doonto la doodo haddaad awoodi karto cilmigii aad aqoon u leedahay dee waa inaad marka waxa weeye bidcadii dalaalkeedii waa inaad caddaysaa oo daliil iyo xujo aad ku caddaysa waxaa laga fahmayaa haddii aanad awood u lahayn dee in waxa weeye markaa munaadaro iyo dood inaad gasho inayn ahayn waayo taa mafsado iyo dhibaataa ka imanaysa oo dee bidcadii inaad faafisaad ka qayb qaadanaysaaba ya haddii waxa weeye markaa ruux markaa cilmigii daciif ku ah oo ku liita oo shubahaadkii ahlulbidac aan garanayn oo xujooyinkai aan caddayn karin oo sunnadii aan bayaamin karin isku taaro marka waxa weeye mid markaa shubahaadkii ahlubidaca si fiican u garanaya dee ishkaalaad buu ku soo aroorinaya rubama isagaba inuu shaki geliyo ama isaga haddaanu shaki gelin waxa dhici karta dadkii kale inay yidhaahdaan waa laga qaalib noqday qoladaas waxba islama hayaan sidaas saxani waa sidan taas in lays yidhahdaa laga yaaba marka taasoo kale waa in markaa waxaa layska jiraa taasoo kale waa in aad iyo aad laysaga jiraa waxaan yacni aanu awood u lahayn ruuxu inuu isu bandhigo laa yanbagii limu'minin an yudilla nafsah qaaluu kayfa yudillu nafsah qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiqa sida xadiiskii tirmidigu uu tilmaamaya culamada qaarkoodna ay quweeyeen wuxuu sheegaayay uma habboona oo uma suuragal aha qofka muuminka inuu naftiisa dulleeyo yacni yaanu dullayn waxay ku yidhahdeen yaa rasuula allahi siduu naftiisa u dullaynayaa qaala yatacaradu min albalaa'i maa laa yutiiqo naftiisii wuxuu u bandhigayaa waxaanu kari karin dee waxaanu awoodu lahayn waa inanu isku taarin waxaanu awoodu lahayn waa inaan markaa isku dayin wakhtiga inaga dhaca halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk